salaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sala allahu alayh wasalam waxaynu ku jiray kitaabu jinaayaat waxaa inoogu dambeeyey xadiiska camr bn shacayb can abi hanjadi radia allahu canhu ana rajula dacana rajula biqarnin fii rukbatihi ninkaa ku dhuftay jilibka ninka kale ee geeska ku dhuftay gees buu ku wareemay markaa dee shareecadu waxay tilmaamaysaa in looga gooyo qof oo fi ljuruuxi qisaas laakiin qofkii waa inuu bogsado markuu nabarkii bogsado ayaa la garan karaa inta uu gaadhsiisan yahay iyo wax lamida ah. oo mar baa laga yaababa qofkii nabar muuqda maaha inaan lugtiiba gebigeeduba go oo qiimihiiba wixiiba isbedelaan dee dabeetana markaa ninkani uu ku celceliyey marka waxa uu nebigu uri alay sla slam faqad qad nahaytuka facasaytanii faabcadaka allah marka halkaa waxaa laga qaadanaya qofkii hadduu degdegsado oo yidhahdo aniga xilligaa la ii fuliye hawshaa oobay dhacdo hadha wixii ka yimaada habag sii kordhate wax wax qofkaa dambe lagu yeelanaya ma jirin waana waajib la sugo wuxuu yihi mundir kul man naxfad canhu min ahli اlcilmi yara alintidaara biاlqisaasi min aljurxi xataa yabra'a saaxib اljurx وعn abi hurayرata radi allahu canhu qaal اqtatalat imra'ataani min hudayl faramat ixdaahuma alأkrى bxajari faqatalatha wma fii baطniha faاkhtasamuu ilى rasuuli اlahi salى اllahu عalيه waslm wuxuu hi abu hureyr radi allahu canhu qaala wuxuu hi iqtatalat way isdileen way dagaalameen imraataani laba dumar ah oo min hudaylin hudayl ka soo jeeday reer hudayla waa qabiil carabiya faramat waxay ku tuurtay ixdaahumaa midkood alukhraa tii kale bixajarin dhagax bay ku tuurtay oo faqatalathaa way dishay iyadii iyo ma fii badnihaa caloosheeda wixii ku jiray way fakhtasamuu waxay iskula doo tegeen ilaa rasuuli اlaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka alleh ayay iskula xukun tegeen fakhtasamuu ay faxtakamuu imika weyaan waxay u xukun doonteen ilaa rasuuli اlahi salى اllahu alay slam faqadaa wuu xukumay rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam wuxuu xukumay ana diyata janiinihaa in ana diyata magta janiinihaa ilmaheedii yaraa uurka ku jiray uurku jirteedii guratu cabdin inuu yahay adoon aw waliidatin amba adoon oo macnuu yahay qiimatu cabdin aw amatin qiimaha adoonka iyo adoonta waqada wuxuu ku xukmay bidiyati lmarati waqada wuxuu ku xukmay bidiyati almara magtii gabadhana calaa caaqilatihaa waxa uu ku xukumay tolkeed caaqiladeedii ku xukumay wawarahahaa wuxuu dhaxal siiyey waladahaa ubadkeedii iyo waman macahum ciddii kale la socotee dee dhexlaysa faqaala wuxuu ihi xamal binu naabiqa xamal binu naabiqa ninka la dhahdo oo alhudali isna reer hudaylun ahaa yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow kayfa sidee baa loog damaanad qaadaya looga mag bixinaya man laa shariba mid aan waxba cabin walaa akala waxna aan cunin walaa nadaqa aan dhawaaqin aan hadal walaa nadaqa wala stahalla walaa nadaqa ay walaa takalam aan hadal wala stahalla aan ooyin aan dhawaaqinba fa milu dalika kaasoo kale yutallu ee yuhdaru waaba la iska tuuraaye waxba lagama soo qaadabe faqaala rasuul lahi salى اlahu alayh waslm rasulku wuxu inamaa hada kani wuxuu ahaaday ninkani min ikhwaani اlkuhaani faaliyayaasha walaalkood weeyaan muxuu walaal faaliyayaasha ugu noqday min ajli sajcihi taxitaankiisan uu taxay alladii sajca uu taxay hadalkan uu istabadhigay ee aftahanimada ah ee uu muujiyey ayuu ku noqday waraja wuu soo saaray abu daawuud wanasaa-iy min xadiis ibni cabaasin halka bukhaariyo muslim ay kasoo saareen min xadiis abi hureyra isagu waxa abu daawud iyo nasaa-iy kasoo wariyeen min xadiisi ibni cabaasin radi allahu canhuma oo ana cumar radi allahu canhu sa-ala wuxuu weydiiyey man shahida qadaa rasuuli ilaahi sala allahu calay wasalam man shahida yaa yaa goobjoog ahaa ay man xadara oo garanaya qadaa rasuuli ilaahi sala allahu caleyh wasalam xukunkii rasuulku filjaniini ilmaha yaree caloosha ku jira haddii sabab cidi u noqoto ilmahaasi uu ka soo dhaco hooyadii magtiisa qaale wuxu uhi faqaama waxaa kacay markaa xamal binu naabida hadalka hore ku jiray ee halka xadiiskale ku jiray ayaa kacayoo faqaale wuxu kuntu waxaan ahaa bayna imra'atayni laba dumara dhexdood baan ahaa oo fadarabat ixdaahumaa midkood baa ku dhufatay aluqraa kale wax ku dhufatayoo fadakarahu wuu sheegay mukhtasaran xadiiskan uu sheegay fadakarahu ay alxadiis asaabiq xadiiskaa horu sheegay qisada mukhtasaran isagoo kooban oo intan ka kooban oo saxaabi ibnu xibbaan walxaakim way xadiiskani waxa uu tilmaamayaa qofka yar ee caloosha ku jira iyo sida loola dhaqmayo iyo ciddu noqonayo haddii xaaladihiisu si ay yihiin labada dumari markaa waxay ahaayeen laba dumar oo la wada qabo huma darataan taxta xamal binu naabiqa ninkan qabaana waa ninkan laftigiisa saan u hadlaya xamal markuu leeya bayna mra'atayn laba dumaraan qabe weeyaan oo dee labadoodaba udhexeeya anigu markaa dee waxaa iska macruufa dumarkaa la wada qabaanaa dagaal baa inta badan ku jiraana daraa baa la yidhi mid kastaba mid waliba kale la dhib mudanayso war shareecadu xikmad bay ka oo guurka dee labaad dhinac marka laga eego gabadhii mafsada ugu jirta soo maaha gabal marka la guursado mid labaad lagu daro haddana nooc mafsado abaa iyada ugu jirta laakiin maxaa ku jirta haddana maslaxatun raajixa maslaxadee dadkii kale iyo ninkii iyo bulshadii iyo tarankii iyo ugu jirta waayo waxyaalaha qaarkoodna de way iska dhacayaan oo waa basharo iyagoo bashara ah bay haddana waxaan iska dhici karaan markaa way isdileenba laakiin gabadhani gabadha inay kaw kaga siiso ugumay talagelin waayo hadday kaw kaga siin lahayd dee waxaa la odhan lahaa qisaas iya iya dadkii la odhan lahaa maya miyaa laydin qisaasaa mise mag wax lamid a laakiin waxaa loo yaqaanaa dilka noocan ah shibhu alcamd inay wax ku dhufato way u qastiday laakiin dhagaxan ay ku dhufatay dhagax muu ahayn wax dila oo culimmadii qaarkood oo ay horena soo aragnay oo yidhi shayga muaqalka ah ee culus ee aan isagu ahayn mid wax daloolinaya haddii wax lagu dhufto shibhulcamdi unbaa laga soo qaadaya ee shayga qofka daloolinaya matala mididii iyo birti iyo wax lamida ayuma cabdigiia ayay xadiiskan oo kale daliil noqon kara laakiin waxa lagaga jawaabo haddii shaygaasi culus yaho dee meel halisana qofka lagaga dhufto waa uu noqonaya un camdi buu noqonaya laakiin imika dhagaxani waa dhagax inta badan loo bartay inaanu inaanu waxba dilin laakiin meel halisabay ah dhagaxani ku dhacay oo iyadana se ka muuqata aanay ku wadin calooshii bay kaga dhufatay dabeetana gabadhii iyo ilmihii raabo way isla dhinteen magtii markaa waxaa lagu xukumay rasuulku ku xukumayey calayhi salaatu wasalaam ayo cala alcaaqila caaqiladu waa intii tolkeeda ahayd ee magta wada bixinaysa caaqilana waxa loogu tilmaamo idhahdeen markaa caqala albaciiradii baa laga keenayo waa geela agtooda lagu soo dabri jiray marka geela magta ayo wax lamida kay bixinayaan agtooda way soo ururiyaan oo meel bay ku wada dabraan ka iyaga laftooda la siinayo de halkaasaa duleedkeeda lagu soo dabraya lagu wareejinaya marka halkan waxaa laga qaadanaya khada dilka khada ah iyo dilka shibhulcamdiga ah ayaa lagu xukumaya caaqilada qofka dil geysta ee dilkaasi uga dhaco si kama ah amba uu u kaso laakiin aanu ahayn dilkii dee kawda wax uga siinayey waxaa lagu xukumaya cala alcaaqila isaga lagu xukumi laakiin haduu camdi waxu dilo yaa lagu xukumaya qofkaa wax dilay baa shaksiyadiisa lagu xukumaya hadday caaqiladu markaa tirahdo waanu caawinayna san imika de aynu aragn ka bixinayna amba ay cid kale taageerto amba qof kaloo caaqiladiisaba iyu ahaan cid kale ay tirahdo magtiina anaa kaa bixinaya o qarashka bixinaya dee taasi way banaanta waa qof dayn lagu leeyahy oo la caawiyey noqonaysa taas laakiin wujuubkii waa maxay wujuubkii kolba cid buu saaraya weliba markaa tan shibin camdiga iyo camdiga khaطa ah, ilaa saddex sanona waa loo kaadinaya inta lasoo ururinayo culimada qaar iyo shibin camdiga sanad baa jira waay haddaba ilmihii yaraa xaalaad buu yeelanaya haddii aanu sooba dhicin sida gabadhii qofkii markay dhimato isagiina uu la dhinto oo inan dibaddaba usoo bixin markaa mag ma laha waxaa ma laga soo qaadaya mayn culimadu waa qeyb jirhkeeda ka mid unbuu xisaabsan yahay xaaladda ayada haddii uu soo baxay markiina marka lagu dhuftay buu dibadda soo baxay matalan lix bilood iyo wax ka dambeeya ayuu ahaa sittata ashhur inta qofku ku dhalan karo waanu noolaa oo muddu hadduu doono sii dhawaaqay amba u hadlay amba de u noolaad u noolaa markaa uu soo baxay maka ku dhintay markaa magtiisao dhamaystiran buu yeelanaya mag dhamaystiran ayuu yeelanaya waa goorma bacda sittati ashhur sagaal bilood toddoba bilood saas hadduu yahay oo isagoo nool uu soo dhasho magtii buu yeelanaya waa qof dee nooloo la dilay oo noqonaya waxaana u dhexlaya saasoo kale hadduu isagoo baktiya dibadda usoo baxo oo dhowrkaa biloodna uu kawy ka yaryahay markaasaa quratu cabdin quratu cabdin guradu waynu garana kelmaddo waa albayaad fi jabati اlfaras inahu mati yudcaanu ywm اqiyaamati quran muxajaliin soo maahayn marka waa addoonka imika lakin looga jeeda quratu cabdin amasin o waa laftigiisa qurada waxay markaa waa cabduhu alcabdu nafsuhu waliida nafsuha laakiin macnaha waa maxay qiimaha inta badan ay tageen oo lagu fasiray khamsun min alibil khamsun min alibil oo ah cushru diya cushru diyati lmar'a gabadhan la dilay magteeda ayaa toban loo qaybinaya markaa imisay noqonaysa gabadhi markay konton ahayd khamsiin markay ahayd maxay noqonaysaa shan bay noqonaysa xagga dinaarka dirhamkana ilaa shan boqolo dirham baa lagu xisaabiyey wahaa kada saas marka ilmaha yar saas wax marka xaalaadkiisa u noqonayaa ninkani haddaba wuxuu leeyahay hadal buu keenay wuxuu le ula qofkani mayd wey muu dhawaaqin muu hadal muu ooyin kanoo kale waxba laga soo qaada la iska tuuraaye isaga laftiisa la tuura ambaba dee waxa noocaas oo kale qiimihiisa waxba la iskaba weydiiyo wax la iska dhaafay rasuulku markaa wuxu uhi alayh wasalaam wa ninkani waa ikhwaan alkuhaan faaliyayaasha la walaaliyey waa faaliye oo idda ninkani faaliye mu ahayn waa saxaabi laakiin faaliyayaasha waxaa lagu yaqaanaa hadal macaanbiyo de ay wax ku sansallaxanayaanbay sameeyaan oo ay isku beegbeegaan aftahanimo iyo hadalbay torororobay sameeyaan ereya isku beegbeegayaan ereyadaasi baatilkay ugu gargaarayaan xaqana way kaga hortegayaan maxay ku taageerayaan baatilka xaqana way kaga hortegayaan soo maha ninkana saasuu shabahay xaguu ka shabahay masalo dhownoo nebigu xukumay calayhi salaatu wasalaam oo shareecadu markaa ay dee saa u dhigtay ayuu doonayaa aftahanimadiisa iyo hadalkan uu taxay oo isku beegbeegay inuu ku deedifeeyo oo muxuu yihi kayfa yuqrabu man laa shariba walaa akala walaa nadaqa wala stahalla familu dalika yudalu sideebaa aanu uga magbixina ama looga magbixinayaa midaan waxbaba cabin waxna cunin hadal ooyin dhawaaq iskale aan kaasoo kale waaba laska yuhdar waa iska tuuraay ka dharan inuu rasuulku markaa leeyahay ila faaliyahu gaal bu ahaye kana waa gaal ka dharan oo waxa lamida bay leeyihin culimadoodu raximahum اllahu jamiica ilahi subxana watacaala muxuu hi ina almubadiriina kanuu ikwana shayaaiini wa kana shayaan lirabbihi kafuura ina almubadiriina kanuu ikwana shayaaiin kuwa wax daadaad israafka sameynaya shayaadiintii la walaalyihin xaggey kala walaalyihiin xagga waxay shabaheen kaanuu ikwana shayaaiin waa waa shabaheen weeyaan xagga marka laga israafka ay sameynayaan kanina xaggaasu ka shabahay wey waxaa kaloo ina ka qaadana xadiiska saxaabada rasuulka ridwan ullahi calayhim in cilmigu marar badan dee uu seegayay laakiin haddana dee saxaabadii kale ay u yeedhayen ay weydiinayeen marka qofkii qaadiga ahaa ee wax xukumaya hadduu masaladii cilmi u waayo aan markaa isagu haynin dee inuu culimadii dib ugu noqdo amba kutubtii soo baadho oo uu dadka idhahdo bal ikaadi laba cisho kadib saddex cisho kadib igu soo noqda maslada waan soo hubsanayaa taasi ceeb maaha arrin wanaagsan cumar ibn khadaab radi allahu wixii aanu dee aayad iyo xadiis u haynin buu ku ijtihaadayay oo saxaabaduna qaarkood laga yaba inay ku waafaqaan lakin imka maslada marka waa kan xadiista u kadibna ninkii qadiyadani ku dhacdayba xamal binu naabiqa ah ayaa arrintan uga markhaati kacay wa can abi hurarata radi allahu canhu qaala wuxu way isdileen iqtitaalkaas labada dhinacba dagaalku uu ka yimi markaa weyaan iqtitaal imraataani laba dumaroo min hudaylin hudayl oo qabiil carabiya horeyn soo maray marar badan baynu sheegnay maxaad ka xasuusanteed aye hadalkaa kor iga qaado ii fadhiso ay muxuu yihi saxibkaa muxuu yihi hadalkiisii hadalkiisi igu soo celi inay a langaab yihiin wuxuu ku qaldayaa qodadu ku qaldaya waad garanaysa albaahila buu ku qaldaya markaa baahilada langaab may ahayne laakiin waxa lagu xayaahaayeen ereyga langaab markaa markaa dadka tiradii waxaasi soomaalida ku isticmaalaaneen ilan waxay ahaayeen xag qabiil alla ah, yesoo kale ahaayeen iyagoo waxyaala ay sameeyeen awgeed madaa ay ku yeeseen qoladii laakiin hudayl sidaa maaha hudayl qisas bay leeyihiin bal saxaabi reer hudayl haayo isagoo macruufa saxaabada inta badan axaadiista ku horeyna ka mid ah. cabdillaahi bn mascuud alhudali cabdillaahi bn mascuud alhudali wey ha sax haye qabiilkani waa qabail qawaailkii carbeed ee xagga fasaxada iyo aftahanimada imaam shaafici qabiilkii uu ka soo bartay luqada weyn ee uu u tegey hore miyigaa la tegi jiray oo markaasaa naxwaha iyo kutubta laga soo baray de berigaa markii ay cilmiga la qoraaye cilmi kale ma jirine cilmigan luqada siibaweyhi iyo siibaweyhi wax alla wixii qabail carabeed buu kusoo wareegay ina yaroo farisiya buu afka jajabinaya dabeetna wuxuu sida soo baraba adigu naxwaangabiisba oo ka dee heerkaa ka gaadhay go-aan buu qaatay dhowr iyo soddon jir baabu ku dhintaa la dhahdo muu sii weynay markan u dhintay imaamu shaaficina dee xagga luuqada imaamu shaafici buu ugu horeeya waa gabayaa weyn diiwaanu shaafici soomaad maqle ya inuu diiwaan kitaab dhano diiwaano leeyahy inkastoo gabayo badanoo loo dhisbeeyaa laga yaabo inaanay sugnayn laakiin gabayo badan baa imaam shaafici ka sugan waxaanuu yihi haddii aanan ilaahay ka baqanaynin cid kasta waan ka gabaysanaan lahaa dadkana waan addoonsan lahaa buuri <laughs> walowlaa ana shicra bilculamaa yusri lakuntu lyowma ashcara min labiidi wakuntu ashcacu fi lwaqa min kuli leytin waaali min kuli leytin waaali muhallabin waabi yaziidin walowlaa khashyatu raxmaana rabbii jacaltu nnaasa kulahum wuxuu uga jeedaa imaam shaafici wuxuu yihi xagga leeb tuuridda ninka beriga dee shiishka yaqaana leebka sidaa markuu tuuro yaqaana wuxuu ahaa dadka kugu geysane dagaalka aan looga maarmin markaa wuxuu yihi markan toban midh tuuro sagaal baa la heli jiray maxaa la waayi gabaygana dee haddii aanan gabayga culimada nuqsaan buu ku yahay buu leeyaho sheekh hebel waa gabayaa <laughs> waa yaro nuqsaan gabay markaa berigaa hore gabay de inta badan dadka gabaya waxyaalo badan bay ifaan iyo wax kale ku dardaraanayo waxaasa ku fara badna haddaanu gabayga culimmada nuqsaan ku ahayn labiid labiid binu rabiic alcaamiri saxaabigii tobanka ka mid ah ee toddobada mucallaqaadka asxaab almucallaqaat yaa ku jira labiid binu rabiic alcaamiri oo islaamee saxaabi ah markii dambe waan iska daagun gabagiye oo ilahay suurat baqariy ku bedelaya laakiin wuxuu ku noolaa lixdanna wuxuu ku noolaa fi ljaahiliya sitiin fi ljaahiliya sitiinna xaguu ku noolaa fi lislaam xasaan bin saabit laftiisa la dhaha lixdanna wuxuu ku noolaa fi ljaahiliya lixdanna islaamkiibuu ku noolaa markaa labiid binu rabiica rasuulkaa inoo sheegay calayh isalaatu wasalaam wuxuu ihi asdaqu kalimatin qaalaha shaacir ah, kalimat labiid oo uu alaa kula shayin man khala llaha baadilu wakulu naciimin laa maxaalata zaa'idu maa khala llaha baailu markaas kelmadaas xaqiiqaha marka waan ka gabayaa sinaan lahaa ulami laftigiisa xagga gabayga marka la eego dee siduu gabayga u dhashay ee asal ahaana ka baqani dadka waan adoonsan lahaayo mar hadduu qofku gabayga yaqaano gabaygu wuxuu ahaa qofka gabayaaga waa laga baqnaya <laughs> reer baa loo gabayayaayo dabeetana reer aada u sareeyey magac lahaa ayaa loo gabayayaayo masaa dhulka la dhigaya sida ninkii la odhan jiray jariir yuu u banu numayr qolo laodhan jiray faqudda na faqadda nadra faqudda nadra inaka min numayrin falaa kacaban balagta walaa kilaaban markaa idaaqadibat calayka banu tamiimin xasibta naasa kulahum idaaban halkaasu dee ka faanay reerkaasi hadalkaa uu ku yidhi baa ninkaas ayaa dhulka geeyey qolo kalena anfa naaqa soo nacba kumid qaadan nin baa degabay u tiriyo markii dambe cirkay tegeen qowmun hum lanfu wاladnaabu gayruhum faman yusaawi اlanfa bidanabi qowm iyagu san ah dadka kalena waa dubkii dee dubka iyo sankumiismi maalintaasaa ninkaa hablihii laga wada guursaday heer gaadhay markaa aada wanaagsanaa gabaygu waxaan uga socdaa gabaygu qiimahaasuu u taagnaa berigaa dadka waa laga baqay ninka gabayga xaggii kalena uu ku wanaagsanaa maca daalika ilaahay buu subxaana wa tacaala dartiibu uga tegayoo cilmigiibuu ku bedelay gabay hadduu tirinayo imaam shaafici waxa uu ku bedelay gabay ereyo xikmada iyo hadallo wanaagsan oo laga soo wariyo waa hudayl baa halkaa aynu dib ugu yar noqonay weya iktasalat imraataani min hudayrin faramat xdaahumaa alra bxajar dhagax bay ku dhufatay faqad talata weydishamaa fii badni ay calooshada ku jiray fakhtasamuu ilaa rasuuli ilahi sal allahu alayh wasalam rasuulkay iskula xukun tegeeno faqada rasuulu lahi sal allahu alayh wasalam wuxuu xukumay ana diyata janiiniha guratu cabdin aw waliidatin waa adoon amba adoon iyo adoon awdaasi waa khiyaari marka waa litakhiir macnuhu waa istegayaan markaa waa isku qiimo waana kamsun min alibil waana kamsun min alibil markaa iminka urna quratu cabdin wa alcabdu nafsuhu wlwalidatu nafsuha macnuhuna wuxuu tegaya waa qiimatu cabdin waqada bidiyat lmarati wuxuu ku xukumay calaa caaqilatihaa tolkeed buu ku xukumay gabadhii wax dishay markaa hadduu nin gabarh qabo oo gabadh ay waxgeysato la odhan maayo ninkii qabee baa magta lagu leeyahay haddii yaa lagu yeelanayaa haddii ay waxa weyaan camdan wuxu dishaynao dilkaasi camdi u yahayna iyadaa lagu yeelanaya haddii kalena yaa lagu yeelanaya caaqiladeeda wamaa iyo shay bay dishay fii badniha ilmeheedii caloosheeda ku jiray gabadhaa fakhtasamuu ilaa rasuuli lahi sal la sl faqada rasuulu lahi sal la diyata janniha quratu cabdin aw walidatin waqada bidiyati marati calaa caaqilatiha buu ku xukumay wawaraaha wuxuu dhexal siiyey waladaha ubadkeedii wa mamnuuca cidila iyaa magta qaadanaya magti waa dhaxal gabadhaa dhimatay magta magtaa laga bixiyey yaa iska leh warahadeedii oo ubadkeediia iyo cidii kale waman macahum matalan hadday waalidkeed joogeen oo kale aabaheediiy hooyadeedi meesha kama baxaan faqaala xamal bnu naabiqa wuxu uhi alhudali wuxu uhi ya rasuul allahi kayfa yuqramu seebaa loo damaanad qaadayaa sideebaa dayn looga bixinayaa maal man laa shariba walaa akala walaa naطqa walaa istahalla midaan waxna waxna cabin walaa naطqa ay walaa takalamaana hadal walaa istahalla istihlaal waa oohin weeye ilmaha yar hadduu ooyo kale uu noolyahy halka laga sheegaya walaa baka familu dalika kaas kale yudal waaba layska tuuraayo yuhdaru faqaala rasuulu lahi sala allahu alay slm hadalkaas waxaasoo kale faa'iidal malaho waaba la yska daayaa qiimihiisa amba isaga laftiisa ama laga soo qaadin de laska tuuraa faqaala rasuul lahi sal allahu alay hada wuxuu kan ahaaday min ikhwaanilkuhaani faaliyaasha walaalkood oo ay faaliyaashu baatil bay isku hagaajiyaan iyo hadal macmacaana waaye xulwaanulkaahin min ajli sajcihi tixitaanka alladii sajcaw tacayd markaa sajciga maxaa loo qaybinaya asajcu minhu madmuumu wa minhu maxmuudun keebaa madmuuma ka takalufka ku jiro kow iska keenkeenka qofka hadalka uu iska kalifayo iska keenkeenayo taasi waa mid ee uu baatilna ugu gargaarayo ya xaqana uu ku duudsiyayo laakiin sajciga aan takalufka ahaydee qofku qariixadiisa iyo mid uu dhashay oo hadalkii ku hadlayo xaqana ku caddaynayo taasi waa maxmuud uu wanaagsan yahay nabigana waa laga soo wariyay alayh isalaatu wasalaam allahuma ina nasalka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghina qur-aankana way ku fara badan tahay sajcigaasi uu ku badanya qur marar badan waraja abi daud nasai sajciguna waa fawaasil kalimaat kelimadaha aakhirkooda inta badan iswaafaqaya raja abu daud nasaa-i bn xadiis bn cabaas radi alahu canhuma ana cumar radi alahu anhu saaluhu weydiiyey can ibn shahid ayaa xaadiray qadaa rasuuli lahi sala allahu alay waslm xukunkii rasuulka fi ljaniili ilmaha yare caloosha ku jira qaala wuxu uhi faqaama waxaa kacay xamal binu naabiqa faqala wuxu uhi kuntu waxaana bayn imraatay laba dumro dhexdood fadarabat hurfat ixdaahuma toodii kale alaqra ixdaahuma midkood alaqrata kale ayay dhagax ku dhufatay sida xadiiska kale ku jirta fadakara uu sheegay mukhtasar wasa ibn xibaan walxaakim وعن أنس رضي الله عنه أن ربيع بنت النضر camatahu waa eedadii kasarat waxay jebisay haniyata jaariyatin iligii inanta inan yar faalabuu ilayha way ka dooneen alcafasa maxaad oo faaba way diideen fool bay ka jabisayo faaba way diideen in ay saamaxaan facaradu larsha ee addiyata facaradu waxay u bandhigeen alarsha magtii iyo wixii inay bixiyaan faaba way diideen faatow rasuula lahi sala allahu alay sl rasuulkay u in loo jaro mooyaane oo loo jabiyo faamara rasuul lahi sal la ala sl rsulku wxu amray biqisaasi marka ilan iyagii baa ikhtiyaarka lahaayo doortaye qisaastii buu amray wuxuu hi inantaa iliga wax ka jabisay iyadana iligeeda waa la jabiyo faqaala anas ibnu nadar baa wuxuu yihi yaa rasuul rasuulki ilaahay markaa waxay walaalyihiin anas ibnu nadar arubayc bintu nadar bay walaalyihiin anas ibn malikna adeer atuksaru ma waxaa la jabinayaa aniyat rubayc ma walaashay rubayciba iligeeda la jabinayaa laa maya lajeebin maayo waladii allihii baan ku dhaartay bacaaka kugu soo saaray bilxaqi laa tugsaru la jeebin maayo thaniyatuhaa iligeeda la jabin maayo amba foolkeeda la jabin maayo faqaala rasuul lahi sal la ala markaa wuxuu yihi yaa anasu anasow kitaabka ilaahay alqisaasu weeyaan ilaahay baa qur ku sheegay wasinna bisinni in iliga ilig loo jabinayo ilaahay baa sheegay aduu markaa kitaabkaiyo ilahay baad ka hor imanaysa faradya alqowmu qowmkiibaa raalli noqday oo facafo way cafiyeen markii dambe iyagiina way ku qanceen oo qisaastii ka tanaasuleen oo waxay qaateen arshigii ama magti qaateen faqaala rasuul lahi sal la ala markaa wuxu uhi ina min cibaad illahi addoomada ilahi wax a ah. man cid kamida ah loo aqsama hadduu ku dhaarto cala allaahi alleh la abarahu ilaahay u fulinayo dhaartiisaasi muttafaqun calayhi walafdu lbukhaariy xadiiskani wuxuu daliilu yahoon hubuut alqisaasi fi اطarafi wasin in xubnaha hubuut alqisaas fi اlaطraaf wa fi اlasnaan labadaba adaraf wasini ilkaha iyo xubnaha kaleba in qisaasu ay gelayso oo qisaasu markuu qofku wax dilo keliya un aan kow lagaga siinaynin haddii uu gacan gooyo qofkaasi gacantii uu doorto ama faruu gooyo in la goynayo oo saa loo gelayo ayuu daliilu yahay anas ibn malik anas ibnu nathar saxaabigan isna qiso kaleu leeyahay o waa ka ka sheekeeyay anas ibn malik ee yidhi adeerkii anas ibn nathar wuxuu ka maqnaaday dagaalkii beder markaa wuxu yihi rasuul allahu haddii ilahayd daga dagaalkii koobaad gaalada la gashaan ka maqnaadeen haddii ilahayd dagaalka la xaadiriyo wuu arki doonaa waxaan sameeyo dagaalkii uxud markaa markii saxaabadu ay markii dambe jabeen ee qaar badan ay yaaceen ee la iskala gara waayey isagu wuu sii socdayba muu ka soo noqonba kadibna sidii buu ku dheeriyooday uu ku shahiiday waa la garan waayey walaashii baa garatay oo farahaasay ku garatay oo keliibays dhaawaca ku dhacays marka waxaan u malaynaynay buu ihi inay kusoo degtay isaga iyo ragga la midka ah min almu'miniina rijaalu sadaquu maa cahadu llaha calayhi faminhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantadiru wama badeluu tabdiila muminiinta waxaa ka mid a ah, min almuminiina rijaal baa ka mid a ah, rag sadaquu ka rumeeyey maa caahad ullah caleyh waxay ilaahay ballan ugula galeen ee ay ballanka kula galeen bay kaga dhabeeyeen fa minhum ah man qadaa naxbahu waxaa ka qaar weli sugaya iyaguna diyaara inay dhintaan oo ka rumaynaya arrintaas ayaa ka oo niyadoodu iyo qalbigoodu run yahay wamaa badaluu tabdiilan oo waxba ka bedelin kuweebaynu ku jiraa inagu ya koobeynu qaadanaa dee inaga noole iska siga noolaan aynu jecelnay soo maaha man yantadibu in insha allah aynu ka mid noqonayna oo dee maaha dhimasho keliya inaad diinta ilaahay u gargaarto dacwadda faafiiso oo aad ku sugnaato oo aad kolba dhinacu guurin laakiin xaqii aad siisoo fahamto ummaddana aada u gudbiso soo diyaarumati ya dee hawa kala intaas taa laftigeeda dayna jihaadka ah an sdn an ubay bint nadr camathu cidadii kasarat waxay jabisay haniyata hanaya waa foolosha haniya jaariyatin inan kale ayay jabisay iligeedii oo faalabu waxay dooneen ilayha iyada ay ka dooneen faalabu ilayha iyada waxay u dooneen alcafa saamaxaad amba iyadii waxay ka dooneen aljaariya wey iminka markaas inantii wax haloo geystay oo faab e, faaba ahluha haddana ehelkeedii baa diiday oo facaradu waxay u bandhigeen alarsha arshigna waa addiya faaba way diideen faatow rasuul lahi sal l rsulka u yimaadeenoo qoladii waxa u timid anas ibnu nadar iyo qoladaasa u yimid oo faaba way diideen qoladii haddana markay rasuulkana u yimaadeen ala sla sl ila qisaasa fa amara rasuul lahi sal la ala wa kale ixtimaasha qoladan kale u yimaadeen labadua marka istageen macnuhu is waafaqayaan faamara rasuul lahi sal la ala sl rasuulku wuu amray biqisaasi faqala wuxu hi ansim nadar yaa rasuul lah rasuulka ilahi atuksaru aniyat rabayc miyaa la jebinaya laa maya la jebin maayo waladii bacaka bixaq markaa markuu sidaa leeyahay ma aha inuu leeyahay anigu waan kasoo horjeedaa la jebin maayo waayo hadduu saa yidhaahdo wuxuu mid sharcigii ilahay ka horyimi khatar baabuu ku gelayaaba inuu ku kufriyaba iska dhici karta hadduu sharciga ilahay toos isagoo garanaya uga hor laakiin uu kalsooni ilaahay uu ku qabo oo ilaahay ka rajaynaya arrintu inay isbedesho ayuu saa ugu dhaartay dabadeedna waa kan ilaahayna u fuliyey ee arrinta isbedeshay wuxuu hi lama waladii bacaaka bilxaq laa tugsaru lajaminmaya aniyatuha faqaala rasuulu lahi sala allahu ala sl sl wuxu hi anasu kitaabu llahi alqisaas xaggana waxay kutusaysaa qofku qiimuhu doonaha alla sikusaaha u dhaartee kitaabka ilaahay laga tanaasulin in sidiisa loogu socnayo kitaabullahi ilaahay alqisaasu weeyaan dee oo kitaab اllah imika waa mubtada makiraa soo maha laakiin maxaa ka dhigay musawiq waa idaafadaas walaa yajuuzu libtidaa binakira ma lam tufidka cinda zaydin amira ma banaano marka hore in lagu bilaabo nakirada mubtade laakiin haddana musawiq baa iman karaa hay alqisaasuna khabarku muxuu ahaa asalkiisu ma inuu nakiro noqdaaba mise waa inuu waa inuu nakiro noqdo laakiin iminka wuxuu noqday macrifo waynu soo marnay addiinu annasiixa soo maynu soo marin kelmaddu maxay ahayd addiinu nasiixatu marka culimadu waxay leeyihin haddii shayga matala khabarka uu macrifo noqdo wuxuu tilmaamayaa xasri wax la dhahdo walasiyaadkii kitaab ullahi alqisaasu wey wax kalaba maahee waa alqisaas faradiya alqowmu way raali noqdeeno facafuu faqaala rasuulu lahi sal allahu alayh wasalam ina min cibaadi illahi addoomadi ilah waxaa ka mid ah man low aqsama cala allahi la abarahu ibraaru lmuqsim ayaynu soo marray soo maahe qofka dhaarta dhaartiisa in loo fuliyo oo xinsigii iyo dee kafaara lagu yeelan lahaaye meesha ay ka baxdo marka ilaahay baa subxana wa tacala hawshii u sahlayo addoommada ilahay dad baa jira wanaagsanoo wixii ay ilaahay ka filayeen ilaahay subxana wa tacaala markiiba u socodsiinayo wanaagga u sifaysiin awgeed wuxuu hi qurdumi fiihi daliilu calaa karaamaati awliyada karaamadooda ayaa ku jirta oo anas nadar ayay manqabo weyne ugu jirtaa saxaabigaas karaamada awliyaduna dee soo aragno karaama way jirtaa soo maha qur-aankana waynu ku aragna xadiis waynu laakiin karaamo iyo khuraafaadka kale iyaan la ysku qaldin wey karaamaad iyo iyo khuraafaad mid aan gaalba hadduu doona ama saaxiibo bidca ama fasid eh, ah oo mufsid ah ayaa laga yaaba wax karaabo u inay ka dhacdo inuu duulo inuu badda iska dul marka idaa raأayta rajula yairu wa fowqa maai اbaxri qad yasiir walam yaqif cinda xuduud sharci faclam inuu mustadrig u bidcihi baa imam shafici laga soo wariyay hadaad aragta nin laba baadiyeesha oo biyaha badana iska dul laakiin aan sharciga ku taagnayn ogo inuu yahay bidcoole ama shayaan kale inuu ila shaydaanka u samayn uu samayn karaa jinki uu samayn karaa caynkaas maaha karaamada waxa la eegaya karaama waa maamuus ciddan baa la eegayaa haddii qof wanaagsan oo ahlulkhayr ka dhacdana waxaa lo odhanaya waa karaamo ilaahay siiyey haddii kale lakiin maxaa isku qaldamay berigii dambe laynagu waaday dad aan tukanin oo is-uskageeya cibaadada iyo masaajidada ka fog ayaa la odhanayaa karaamay leeyihiin waa awliyo waa runa waa awliye laakiin waa awliyadii kale baad odhanaysaa <laughs> waa runtaayo waa awliye laakiin awliyadu waa laba waa qoladee waa awliyaa shayaan waayo awliyada ilahay masaajkiisa geli lahay salaadana kamay tagteen caynka ahayn awliyanimada weynna waa in ilahay khayrka ku waafajiyo karaamada weyn an bn cabaasi radi allahu canhuma qaala qaala rasuul lahi sal allahu alayh wasalam man qutila qofka la dilo fii cimiyan aw rimiyan bixajarin si aan la garanaynin oo mugdi ah bixajarin dhagax lagu dilo <clears throat> aw sawdin amba jeeda lagu dilo ow casananba u lagu dilo fa caqluhu magtiisu ee diyatuhu caqlu lkhaطi waa magtii qofkii khaa lagu dilay waman qutila qofka la dilo camdan kas loo dilana fa huwa qawadun fa huwa qisaasun qisaas weeye waman xaala qofka kala teeda man manaca duunahu qofka idhahdo la dili maayo qofka ah isagoo dil lagu xukumay qofkiina ay fa calayhi lacnat اllaahi dhacdasha ilahay baa korkiisa ahaatay akrajahu abu daawud wanisaa-i ibnu maaja biisnaadin qawiyin marka cilmiyan min alcama baa laga keenay cilmiyanna min arama laga keenayo waxay leeyihin marka waxa wey waa qof man qutila fi xaalin yucma amruhu falaa yatabayan qaatilu qof baa dad baa matalan dagaalamayey dadkii markaa dad dadku markaan isdilayaan qof baa dad baa ku dhex dhinta amba dee dad iyaga kamid laba dhinac ka mid ah dhinta la garan maayo hebelkii dilay maxaa la samaynaya markaa magtiisu maxay noqonaysa qofkaa haddii laba matalan laba reer ba laba qabiil baa isdileen kasoo qaadanaya laba qabiil markay isdileen dadka iska kala dileen marka magtooda la bixinayo magtii khata ah laga soo qaadaya ila ciddisha qofkaa la garan maayo qof baa cid dishiba lama garanaya isagoo suuqaa maraya oo meel buuqay wax ka jiraan u dhagax ku dhacayo qofkii baa dhintay amba leebubaa amba rasaasumaa ku dhacday magtiisii wuxuu ku yeelaya baytulmaal muslimiin waa in qofka muslimka aan magtiisi la dayicin lakiin waa inuu baytulmaalku bixiyo bankiga muslimiinta laga bixinaya dowladdu waa inay bixiso islamarkaana magtii khaa oo kale dariiqeedii baa la marinayaa intii laga dhigay waynu arki doonaa taa khaduunayso in ugu imi doonto inta geela sida loo qaybinayo iyo wixii lamidka ah oo qofku hadde la iskaga dhigi maayo la odhan maayo dadkaa joogay imise qof bay ahayen konton qof bay ahaayeen kontonkaa qofku waa la dilaya la odhan maayo can ibn cabaas radi allahu canhuma qal qaala rasuulu lahi sala allahu qutila qofka la dilo fii cimiyan e fii amrin laa yatabayan waa arrin aan caddaano oo markaa aw rimiyan ama lasoo tuuray un tuurmo lagu dilay bixajrin dhagax aw sawdin ama lagu dilay aw casan falaa yucrafu qaatiluhu markaa wey aan la garanaynin qaatilkiisii fa caqluhu magtiisu ay diyatuhu caqlu lkhaطa'i weeyaan waman qutila qofka la dila camdanna camdi loo dilo fahuwa qawadun ay fahuwa qisaasun laakiin waa goorma ida ikhtara awliyaahu hadday saa doorta waman xaala xaala yaxuulu xaylula waa manca waa kala teedka waxaala baynahuma almowj duunahu ay duuna alqawad qofka qisaastii ka hortaga yidhahda la dili maayo oo la taaban maayo fa calayhi lacnat ullah dacdasha ilahay korkiisa hata markaa dadkan imika intan wax dilaan kuwan la baxsanaya ee dhoofinaya amba qarinaya iyaguna nacdasha ilaahay bay mutaysanayaan kuwaas an cumar radi allahu canhuma can nabiyi sal allahu alay waslm qaale wuxu uhi idaa amsaka hadduu qabto arajulu qofku arajulu qofka kale waqatalahu dilo alaakharu ka kale kii qabta ma kii kalena uu dilo yuqtalu waa la dilaya alladii kii qatala dilay wayuxbasu waa la xidhaya alladii amsaka kii qabtayna rawaahu darqudniyu mawsuulan wa mursalan isagoo xadiisku xidhiirsan iyo isagoo mursalo munqadicaba uu wariyey daarqudni baa soo wariyey wasaxaxahu ibnu qaaan ibnu qadaanna uu saxiixiyey warijaaluhu iqaatun ragga warinayana waa lagu kalsoon yahay ilaa ana bayhaqiya bayhaqi imaam bayhaqi raximahum llahu jamiican rajaxa mursala mursalka ayuu rajaxay xadiiskan markaa waxaa loo daliishan karaa oo culimadu badan u daliishadeen labada qof almubaashir iyo almutasabib ka mubaashirka ah ee toos ficilka usufuliyey iyo ka sababta lahaa in la dilaayo almubaashir kan kalena la ciqaabay mutasabib tusaalean qofba qof doonaya inuu dilo mid baa usoo shirqoole wuxuu yihi kaale marka way ku ballameen oo halkaasaan kugu keenaya saasaan soo samaynaya aduu markaa ka faa'idaysa buu kuri oo dil mida waa mutasabib soo maha midna waa mubaashir marka waa masalada culimada isku khilaafay qaar badan oo ka mid ihi ah waxay dhahdeen waa mutasabibkaa la dilay waxaa la dilaya mubaashirka qolana waxay leeyiin labadoodaba waa la israacinaya labadoodaba waa la israacinaya axaadiista kalena way daliishadeen xadiiskana wuxuu tilmaamaya in la xabisayo xabsigaana muddadiisu ma cayinna weligiiba inuu isku xidhnaan kara alka qaadanaya alka weligiiba jeelu ku dhamaysan kara ambaba ay u noqonayso ilijtihaadi alxaakim xaakimku inuu ku ijtihaado isagu wixii u arka dan intuu dan u arkay inuu ka dhigo an cumar radi allahu canhuma an nabiy sal la sl wuxu hi idaa amsaka hadduu qabto arajul qofku arajul qofka kale marka arajul imka rag iyo dumarkay doonada noqon karto hadday gabari gabar kala qabato gabadhii kalena disho waqatalahu dilo alaakharka kale yuqtalu waa la dilaya aladii kii qatala dilay wayuxbasu waa la xidhaya aladii amsaka وعن cabdiرحmaan بن baylamaniyi أن النabiya slى الlaه عalيه waslم qatla wuxuu dilay muslima rasuulku wuxuu dilay nin muslim ah bimucaahidin buu u dilay mid mucaahida uu dilay ninkaas ayuu u dilay wa qaala waxaanu rasuulku uhi ana awlaa anaa u mudan man wafaa mid oofiya bidimatihi ay bicahdihi ballankiisii akhrajahu cabdurasaaq haakada mursalan cabdirasaaq ibnu hamaam asancaani imaam axmed iyo sheekhoodii weeyaane haakadaa saasuu soo wariyey mursalan isagoo mursala wawasalahu daraqudniyu bidikri ibni cumara fiihi wawasalahu wuxuu hi darqudniyu bidikri isagoo sheegay ibn cumara fiihi oo mursalaan ka dhigina markaa wuxuu sheegay cabdillahi bni cumar adii cabdillahi bn cumar markaa la sheegay mursalnimadu ka baxay weyan xadiiski wuxuu noqday mawsuul oo sanadkiisu waa marfuuc markaa wuxuu noqday mid nebiga loo gudbiyey wa isnaaduhu almawsuulu waahin laakiin sanadkiisa mawsuulkaa buri ibn xajar baa odhanayay wa isnaaduhu almawsuulu sanadka xidhiidhsana saxaabigii la sheegay waahin dacfi baa ku jira waahim waa mid taag daranoo haddii la dhaa waahim waa dacfi aan sii ridnayn ku jira haddaba qadiyadan xadiiskan uu ka warramayo gaal muslim loo dili karaa hadduu muslimkii gaalkii dilo ma loo dilayaa dee xadiiskan waxaa laga qaadanaya in loo dilayo mucaahidku waa kii ballanka lagula jiray ma alfarqu bayna adimiyi walmucaahid maxay kala duwayn addimiyu taxta xukmi lmuslimiin dimiga yaa maamulaya muslimiintaa maamulayayo diintiisii waa loo daayey kiniisadiisii waa loo daayey jinsiyuu muu bixinaya waa dimikaasi mucaahidkuna waa gaal aada dagaal idinka dhexeeyo oo aanad adigu awood ku lahayn laakiin aada muddo cayiman tiri iyadan iyaynaan istilin la yidhi tusaalahaano kii matalan qoladii rasuulka alayh isalaatu dagaalkii qoladii anahdo quraysheed waa kii heshiiska lagala tobanka sano kaasoo qoladaasoo kale markaa way mucaahid baa kala oranaya labadoodana ma banaan oo ballanka waa la ilaalinaya labaduba cahdi bay tilmaamaya oo dimada laftigeed waa maxay waa alcahdu laakiin farqiga udhexeeya mucaahid iyo dimi saasay kala yihiin waana naftii ilaahay subxana wa tacaala xaaraam yeelay ilaa bilxaq mooyaan ilaa bilxaq bay markaa soo gudagelaya ilahay kuwii xaaraam yeelay bay soo gudagelaya haddaba xadiiskan wuxuu tilmaamaya mucaahidkii haddii la dilo waa la dilayaa markaa culimada qaar baa ka deliishaday in loo dili karee laakiin qowlkaasi culimmada badankooda way diideen xadiiskanna axaadiis kale waxay le waa daciif axaadiista uu ka hor imanayana hadduu saxiix noqdana axaadiista kale iyo adilada kale ka hor oo iskuma dhigmaan labada qof laakiin qofkan qofka dilay kabaairta dunuubta waaweyn buu ku dhacay hadda gaal buu dilay laakiin waa min kabaair dunuub waxa rasuulku muxu uhi alayh isalaatu wasalaam man qatala mucaahidan lam yarix raayaxat aljanna qofka qof balna lagula jiro dilaa jannada urteeda ma helayo man qatala mucaahidan xayayaan lam yarix raayaxat aljanna waa kabaairta waaweyn waayo cahdiga iyo ballanku diintu aad bay u ilaalinaysa ilayhim cahdahum ilaa muddatihim ana nabiya sal la ala sl qatla u dilay musliman muslim bimucaahidin mid mucaahida buu u dilay wa qaala wuxuu hi ana awlaa man wafaa bidimatihi anaa u mudan cid oofisa ballankiisa ah wa cami cumran radi allahu canhuma qaala wuxu uhi qutila waa la dilay hulaamun addoon baa la dilay amba ilmo yar baa la dilay saasaa imaka dhici karta inu dhusheede hilatan ay iqtiyaalan si si qarsoodiyo ayaa loo dilay oon la garanin faqaala cumar wuxuu hi low ishtaraka fiihi hadday wadaagaan ahlu sancaa reer sanca o dhami hadday wadaagaan laqataltum bihi waanu dilayaa akhrajahu albuhaariyu marka ikhtiyaal imika in badan bay maqleen ergan khiilaha khiiladu waa maxay waa si qarsoon ay khadiica wa khufiya baa lagu wa huwa an yakdaca wayuqtala fii mowdicin laa yaraahu axadun qofkiiyo hurdoo kale isagoo hurdoo kale la dilay amba isagoo meel markaa shirqoo loogu sameeyey waa ikhtiyaal waana inta iminka fara badan ee iminka dee dadka lagu laayo weliba kuwan yidhi jihaad baanu wadnaa ay dad badan ku dilaan ay ku ikhtiyaalaan ikhtiyaalaadkaana weliba axaadiis u daliisha waxay u daliishadeen qisas bay u daliishadeen oo ninkii la odhan jiray kacab ibn mash kacab bin lashraf rasuulku ala sla sl ninkaas soo dilayo taasoo kale bay lhin waa ay daliishadeen laakiin waxaad moodaa inay tuushka carareen <laughs> maxay u eg inay tuushka ay carareen maxaan uga jeedaa ni afkaas muxuuha ya ay haddii goroonkii baad ka baxdo tuushka cararta ka <laughs> kubaddu waa iska laaglaagto soo maade marka <laughs> waay waa afka dhaliirta wa can cumar radi allahu canhu qala wuxu qutila gulaam bala daqiilat haddaba xadiiskan muxuu tilmaamaya wuxuu tilmaamaya haddii xadiiskii hore muxuu ahaa hadday laba qof ku shiraakoobaan oo mid uu qabto midna uu mubaashir ahaa kii mubaashir ku maladilaya buha soo ma ahayn kan kalena waa la xabisaya lakin wayna sheegin qadiyadda khilaafinu ka jir cumar bin khadaab markaa muxuu leeyihi ciddii meeshaa joogtay waad dilayaa ayaa hadalkan fahmaya iska dhaaf ciddaro keliya magaalada sanca la dhaahdo waa magaalo weyn marka xaalada ahayd hadday dadka joogoo dhami qof wada dilaan ay ka qayb qaataan dhammaantood waan leynayaa wy fi xadiis daliilun calى anahu ida ishtaraka jamacatu inaani faakar fi qatli shaksi camda fainahu yajibu calayhim alqisaasu jamiica bishardi an yakuuna ficlu kuli waxid minhum saalixan lixdaai lwafa waxa la isku waafajinaya kaa hore isagu uu qabtay un soomay hayn laakiin wax ficiloo kale u geystay may laakiin hadday dadkan mid midna uu lugta ku dhuftay mid madaxa ku dhuftay mid meel halisa ku dhuftay mid isan ya intuba gaar kuwa mid waliba meeshii uu ka dhiman lahaa ku dhuftay walow mid keliyaba ha u dhintee marka koobaade maxaa la samaynaya markaa rasaasta wada furaan oo dhammaantood rasaasta ay ku dhuftaan iyagoo shana shantooda waa la waayo dhammaantood waa maxay waa mubaashiriin wey toos bay ficilka u fuliyeen qutila gulaamun khilatan faqala cumar ba wuxuu yihi low ishtaraka fiihi ahlu sancaa laqataltuhum waa dila وعن أبي شريح الkhuزاaعي رضي الله عنه qال وu qال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم رsulku u فmن qutila lahu qofka laga dilo qatiil mid la dilo qatiil ay maqtuul baعda maqاalatii oo dhahdaydin haadihi kadib faأhlhu ehelkiisii fawaraثathu waa kuwii dhexlaye bayna khiiratayni ay bayna amrayn laba arrimood bay kala dooranayaan bayna amrayn fi ikhtiyaarihima ima an yakuduu alcaqla labada arrimood maxay kala yihin inay qaataan mag aw yaqtulu am bayna dilaan ay alqisaas akhrajahu abu daawud wanasaa'i wa aslu xadiiska asalkiisu fi saxiixayni saxiixaynku ku jira min xadiisi abi hurayrata radi allahu canhu bimacnaahu alfaad dambe ayuu noqonin isagoo xadiiskan macnihiisoo kale ah marka xadiisku wuxuu ka warramayey rasuulka alayh salatu salaam markii uu khudbadeeyey magaalada maka markuu furta weyaan cinda fatxi maka kaa saxiixa ku yaalla dabeedna khudbad buu rasuulku jeediyey calayh isalaatu wasalaam oo ka warramay maka iyo xurmaday leedahay inaanay bannaanayn xadiiska waynu soo maray qofka dhirteeda googooyaya inaanay banaanayn dhirtay la googooyayo ugaadheeda saasoo kale isla markaana aanay bannaanayn in dhiig lagu daadiyo haddaad tidhaahdaan sowta adigu aad ku dagaalantayna aniga saacad baa lay xalaaleeyey maalinta ka mida xurmadeediina halkii horey ku noqotay haddaba haddiiba ay dhacdo in qof laga dilo qof qofkaasi haye khayri nadarayn laba arrimood tii isagu uu doortay u khayr badan buu qaadanaya amba wuxuu odhanaya mag baan qaadanaya waan iska cafiyey xaggii qisaastii baan ka cafiyey amba qisaas buu qaadanaya faqad jacalna liwaliyihi sulطaana falaa yusri fi اlqatl inahu kaana mansuura waa inaanu isaguna xadgudub kala samayno cid kale aanu dilin ayuu markaa rasuulku leeyahay sidii bergii hore jaahiliga lagu yaqaanay qof baa qof dilaya isagiiba mid dilayaane mid kale oo reerkiisii ama deegaankiisii ama wax lamidaba ayarun iska dilayaan oo ay waxyeelayaan qatiil markaa waa macna maqtuul marka adil kale waa goorma laakiin ilan adilada kalaa ka saarayseen waa dilkii ahaa markay khayri nadareyn waa goorma waa markuu camdiya arrin saddexaad baa jirtay samayn karaan oo iyadana banaan waate alcafw min isaam xamed baabudiyat magtii ayuu baab yihi addiyaat waa jamcu diyatin markaa kelmadda addaa baa laga keenay waa marka ballanka la oofiyo addaa ilayhi amaanata iminkana waxaa looga jeeda maalkii la siinayey almaal almuadda ilى اlmajni عalayhi waliyihi almaal almuaddaa ilى اlmajni caleyh aw waliyihi isagii baa loo dhiibaya hadduu nool yahay o salaadda xubnihii wax ka mida laga gooyay isagaa qaadanaya aw waliyihi ama weligiisii baa loo dhiibayaa haddii isagii ba u dhintay maxaa lagu siinaya maalkaasi bisababi aljinaayati calaa nafsin aw daraf waa wixii loo geystay bisabab jinaayatin bisababi aljinaaya in lagu xadgudbo awgeed ictidaa calaa nafsin naf dhamaystiran oo dee uu dhintay qofki aw arafin aba xubin xubnihiisii ka mid ah. qur-aankaana ku jirta waman qatla mumina khaطأa fataxriru raqabati muminati wadiyat musalamat ilى ahlihi wadiyat musalamat ahli ila an yasadaquu ila an yatasadaquu in iyagu sadaqaystaan mooya وعن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب وxuu qoray إلى أهل اليمن reer yمنeed fadakara alxadiis xadiiskii buu sheegay wa fiihi xadiiskaasi u dheeraa waxaa ku من anna man ictabada muminan man ictabada ay man dalama qofka dulmiya muminan muumin qatlan ay biqatlin dil ku dulmiyo dila can bayinatin taasoo caddayn ka ahaatay qofkaasi in qofkaa dulmiyu dilay loo haysto can bayinatin caddayn loo hayo fa inahu arrinkaasi ilaa an yardaa inay raalli ku noqdaan mooyaane awliyaai lmaqtuuli kuwii wax laga dilay ay raalli ku noqdaan maxay raalli ku noqonaya markaa bidiyatin aw bilcaf waina fi nafsi haddaba nafta laftigeeda nafta dhamayska tiran addiyata mag dhamaystiran ba oo miatan min alibil boqol geela wa fi lanfi sankiina ina fi nafsi nafsa waxaa ku qoran markaa kitaabka ah ina fi nafsi addiya mag miatan ba ahaatay min alibil waa laga bedelayaa bacadka bayaanka miatan min alibil boqol geela ayaa ahaaday wa fi lanfi sankiina idaa goorta uu ciba uu wada gooyo uu ciba la wada gaadho jadcuhu ay qadcuhu goyntiisa addiyatu baa ahaatay mag dhamaystiran haddii qofkii sankii la wada gooyo wa fi lisaani carabkiina addiyatu ay addiyatu alkaamila magtaa dhamaystiran ba ahaatay wa fi shafatayni labada dibnoodna addiyatu mag dhamaystiran ba ahaatay wa fi dakari xubintii tarankana addiyatu mag dhamaystiran ba ahaatay wa fi lbaydatayni labada xiniyoodna addiyatu mag dhamaystiran ba ahaatay wa fi sulbi dhabarkana addiyatu mag dhamaystiran ba ahaatay wa fi lcaynayni labada indhoodna addiyatu mag dhamaystiran ba ahaatay wa fi rijli lugtiina alwaaxidati gelid ahayd nisfu diya mag barhkeed ba ahaday konton halaad hadday gabar tahayna intaa magteedu ay tahay afkeedu wa fi lma'muumati waa dakaradii markaa wa fi lma'muuma dakarka ma'muumada la hahdana thuluthu diya wey saddex meeloodoo meel markaa waa mid eh, gaadhaysa meel hore wa fi ljaa'ifati ta joofka gelaysana thuluthu diya wa fi lmunaqila tii lafta jabisee rartayna amsata cashara min alibil wa fii kulli isbacin far kastana oo min asaabic alyadi faraha gacanta ka mid a ah iyo wa rijli lugaha cashrun min alibili toban geela baa ahaaday wa fi sinni iligiina khamsun min alibili shan geela ahaaday magtiisa wa fi lmuudixati tii lafta cadaynaysana nabarkii qofka aan lafta jabinin laakiin hilibka dambeeye laftii cadayd soo baxdayna amsun min alibili shan geela ahaaday wain rajula ninka yuqtalu waa loo dilaya bilmarati gabadha hadduu gabadh dilo waa loo dilayaa ninka wa calaa ahli dahabi dadka iyagoo aan geelii waxba lahayn markay magta bixinayaan boqolkaa geel maxaa u dhigmaaya iyo wixii lamidka ahaa alfu dinaarin kun dinaar ayay bixinayaan akrajahu abu daawud fi lmarasiil abu daawud wuxuu kusoo saaray kitabkiisa loo yaqaano almarasiil ee mursalada uu ku ururiyey wالنasaaئiyu wbnu khuseyma wbnu اljaruud wbnu xibaan وaxmedu waاkhtalafuu fi صixatihi waxay aada iskugu khilaafeen صixati alxadiis marka xadiiskan waxaad wada wallahu aclam inuu xagga u dhow yahay mursalnimada inkastoo dee abibakr bin maxamed waxa uu ka soo wariyey camar bin xasam awowgii buu ka soo wariyey marka aabihii buu ka soo wariyey aabihini u ka soo wariyey can jadihi isaga awowgii oo aabihii ah camar bin xasan baa saxaabiga markaa horta muxamedna waa inankiisii abi bakrna waa inankiisii maxamed aabi inankiisii weyaan marka abi bakr yuu toos uga warinayaa aabihii aabihiina yuu kusoo warinaya aabihii isaga muxuu noqonaya marka isaga loo celinayo can jadihi baa loodhanaya ila nimka isagii baa soo warinaya marka waa laysku waafiqay xadiiskani inuu macnihiisu sugan yahay waa laysku waafiqay maxaa laysku waafiqay xataa culimadu daciifiso waxay isku waafaqeen inuu sugayo ijmaac baaba ku dhacay qisadan uu sheegayo waxaanuu ka warramaya xadiiskani waxaana xadiisku tilmaamayay inuu intan ka dheeraayo rasuulku reer yamaneed uu qoray warqad markaa isagu dee shaksiyan ma qorinay rasuulku waxaan ma qori jirin oo ilaahay ba subxana wa tacaala xikmad weyn ka lahaa arrintaa laakiin amarkiisa lagu qoray marka kataba rasuulu llaahi ilaa ahli yaman marka leeyahay dee macnaa waad garan karta xadiiska markaa waxa ku jirtay dahaaradii iyo waxyaalo badan oo axkaam kaloo fara badan bada kusii jirta oo intan aad bu uga dheeraa intii laakiin sheekh imika muxuu soo qaaday ku saabsanayd addiya magta ku saabsanayd ayuu ka soo qaaday halkan markaa waxaa ku jirta qofka manictabada ay qutila bilaa muujibin waa qof dulmi lagu dilo weyan man ictabada musliman atlan ay man dalma muslima waqatalahu dulman qofka qof muslima dulmi ku dilay isagoo waxba geysan laakiin can bayinah maxaa ku baxay haddii niyo hebel adaa dilay caddayn mar haddaan la haynin dee tuhmo lagu qaban maayo danigaana waa laga dheeraynaya laga dheeraanaya ina kasiira min adan ya ayuha ladiina amanuu ya min الظن إna bعd الظن إثm إyaaكم والظن faإna الظن أkdب الxadيiث baanu nabgu yihi alayه الصلاaةu وaسلاam marka tuhun aan hayne can bayina waxay caddaynaysaa inuu isagii qirtay u yihi anaa dilay amba markhaatiyadii loo hayo oo ay ku caddeeyeen qadiyadaas habadda firsana isagii amba dee wax la wada arkayo o ummad o dham arkaysa inuu markaa dilayay oo kale waadexee markhaatiyadin ugu yaraan laba markaa wey inay ku markhaati furaan markaa fainahu qawadun ay faxukmuhu alqawad waa alqisaas haddii asalku weyaan in la qisaaso haddaan iyagu odhanin ka tanaasulno mag baanu tanaasuleyna adilada kala cadaynaysa inaanu markasta aanay qawadku waajib ahayn kadib markaa qofkii wuxuu ka warramay rasulka ala slam qofkaan si dhamaystiran loo dilo kaa hore muxuu tilmaamaya dulmiga lagu dilaa in qofka loo dilay waa camdigii kuwan kalena waxa lagu fasiri karaa waina fi nafsi adiyata miata min alibil haddii ay magtii doortaan iyo iyo camdigii iyo shibulcamdigii oo aan qofkii la dilaynin ee laakiin mag loo gudbayo boqolkii geel ahaa markaa tafaasiishay leeyihiin iyo waynu arkay insha allah axaadiista soo socota haddaba waxaa qaacida ahayd kolleyba fiqiga waad ku aragteen shayga jirhka ka mid a ah, ee laba xubnooda labadaasoo isku dhamaystiran waa maxay waxay labadaas inay ku yaalaan waa mag dhamaystiran matala labada gacmood waa mag dhamaystiran haddii mid la gooyo labada logood ka soo qaad haddii labada logood mid la gooyo waa mag dhaafke konton buu yeelanaya hadduu yahay haddii kabateen shanatanki haddii labadiiba la gooyona haba noolaada qofkaasi wuxuu yeelanayaa magtiisa haddii labada indhood laga soo saaro amba labadiiba manfacadooda ay tagaan meesha ka baxaan muxuu yeelanayaa magtii odhanaysa haddii mid ka midana konton buu yeelaya shayga laakiin xabadda keliya tusaalahaan carabkii oo kale ka soo qad muxuu yeelanaya qofkaas magtiisii oo dhamaystiran sankii baa kula mida ah. markaa sank waa uciba bimacnaa istawcaba weyaan uu wada koobsado oo sankii markaa waxa weya labadii duliyo iyo intaa udhaxaysa iyo intii sarayntiiba markaa in la gooyo weyan laakiin haddii sankii qeyb laga jaro marka waxaa la qiyaasaya inta uu noqonayo oo dee waxbuu yeelanaya ulu iyo waxbuu qofkii markaa yeelanaya hadi wsoo hare oo imika sankii markaa hadduu doonto manfacadiisi iyo urtii waxa kasii joogaanba kolliba way adkaanaysa inay joogaan lakin de quruxdiisii iyo wixiiba meeshii ka baxaya qofkii cilada safarka ku imanayso labadii dhagood haddii qofkii la gooyo waa kuula mid laakiin haddii dhegta manfacadeedii tagto ka war dhegtii way joogtaa dheg ahaan bay u joogtaa laakiin maxaa tegay manfacadeedii waxba ma maqlaayaba ama maqalkiibaa daciifay waxay culimada qaar aan ku arkay leh waa xukuumaysa arrinkeedu waa maxay xukuuma xukuumaddu waa maxay dowladba wixii aanay shareecadu xadidin shay ayaa maxaa lo ohanaya xukuuma waa lagu ijtihaadaya qofka xaakimkaa ku ijtihaadaya mararka qaarkood bay noqon kartaa intaasoo soo halaad noqon karta ka badan karta farihiibu haddana rasulku sheegay alayh isalatu salaam faraha markaa mid kastoo faraha ka mid ihi waa toban halaad markaa la afarta gacmo ee shanta gacanta ku yaalla waa konton shanta kale gacanta kale ku yaallana waa konton lugaha inaw saasoo kale marka haddii labaatanka faroodba laga gooyo imisuu yeelanaya ya laba boqol halaad bu daqaradiina rasuulka ala sla slam uu ka warramayo daqaradani magacyada loo bixiyey waxay ku xidhan yihiin waa kolbay halkay gaadhaan marka alma'muuma hiya ashasha alatii balaqat ilaa um dima ayaad ku qoran waa dakarka gaadhay um dimaaq oo aslu dimaaq ah haraggan sare ee laftii way dhamaysay xaraggii sare way dhamaysay laftii bay dhamaysay xuubkii waxay gaadheen maskaxda ilaan maskaxda meel bay kaga jirtaa madaxa soo maaha markaa taa wey jaayifano min aljawf baa laga keenay waa hiy tasilu jawf alcudwi tusaalahaan qofkii baa midi lagu dhufto calooshoo kale gaadhay amba laabtoo kale gaadhay amba dhabarkoo kale gaadhay laakiin dee nabaro kale iyo waxba geysan halkaas way dhaafto halkaasi gaadhay xubinta hiy alatii tadkhulu aw tasilu ilaa jawfi lcudwi xubinta gaadhaysa ila ljawf gunta u gaadhaysa munaqiladuna waa alhaashima horta laftii bay jabaysay marka jabaysana way rartay haddana oo laftii bay meesha ka rartay taasina waa taa muudixaduna hiy alatii tarfacu allaxma can اlcadami watuwadixuhu aw tuwadixuhu caddaynaysa ee waadix meesha ay noqonayso waxay sidaa ay markaa u kala khatarsan yihiin ayay dee haddana usii kala magbateenoo tan hore ee almaamuma muxuu nabigu sheegay alayh isalaatu wasalaam wa fi lmaamumati thuluthu diya qofkaa magtiisii saddex meelood ninka loo qaybiyo qeyb ka mid a ah, shaayifadiina waa thuluthu diya munaqiladii iyadu way ka sokaysaay oo shan toban geela muwadixadiina waa shan geela farihii haddii xubnihii qofka wax ka mida la gooyo oo fartii lama wada goynina maalan xubin ka mida oo markaana dee wax loo qaybinaya intii ay ahayd ayaa loo qaybinaya geel baa la bixinayaa iyo wixii u dhigmo adhi ah waa kun adhi ah kun neef oo boqolkii geela maxaa udhigmaya kun ariga ah ayaa udhigmaya dinaarkiina kun dinaar wاllah aclam wxkabilah towfiiq wاsalaam alaykum atullah